meesha dheere dhulkaya kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiye saacada kulmi iyo goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsanguda iyo dibada gudaha dadkeena gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsanguda iyo dibada gudaha dadkeena gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab mar kale saaxiibayaal galab wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka galab wanaagsan ayaan gudagalaynaa oo aan idinkugu hayno suugaan kala duwan oo kuwa hore iyo kuwa dambe intaba isugu jiraa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 haddii aysan ahayn soo dhawoodii laisla yaqaanay hmm. soo dhawoodi laisla eh, yaqaanay tii laisla yaqaanay haddaysan ahayn oo tahay kaftanaa jira mhm. dadka soomaalida ay isticmaalaan kaftankaas marka waxaa weeye eh, soo dhawow haddii lagu yidhaahdo mhm. kambar qabso mhm. cabaaraa lagu sheekeynaa mogtahay marka bixirabta micnaha soo dhowyani <laughs> waa si kale cagsi waayani maya mar kastaba soo dhawooway ka dhigan tahay markaasnoosoo laaba saasay ka dhigan tahay saasay <laughs> ka dhigan tahay reer ah. magaalnimada lagu daaya <laughs> waayahay marka dhinaca daafurkaan eegana soomaha barnaamijka weliba heesa cusubna waa ku jiraan heesaas aniga iyo ifraax nagama turjumayaan mm. laakiin waa heesa cusub maxaasas ku diiday markasta inaa dhahdi adaa iiga balbaa dardaarankaaga qaba galata sababta waxa waay adaa iisii baa mar kasta waxay fariinta waa gaartay galbaha qaar oo waxa waaye dho mm. adaa odoo madaxa ruux ayaa ku arkaa bogta markaas istira waa way haysataa ha tidhahdaa <laughs> toysa maqlin maahane <laughs> waxaan soo qabanayaa heesay mm-hmm. eh, ku luqeeyaan cabdiqaadir jubba iyo ilaah naxariistay qadar daahir har cad baan lumayo ka habaabay rugtoo la hayminaye mm-hmm. wuxunbay la hadlo iyo hogaaminaye yeeraya kale ayaa ku jira ku haybinayo hurdo kaamalado uqdaaday disheajacayl waa halisiyo hawladuunka jidka eebalow dhintay

nin harada qaba oo galroo barkayo hangadane hubantaa lulataasoo habaabanaye hanqalkaan la kace hubantaa lulataasoo habaabanaye hanqalkaan la kace uhuh. walayhay sidahalo ka reebaaidii gugmaaywaalayhay sidahalo ka reebakeliday hugmaaya intoo lay haybilaye cadcad baan lumayoonka habaabay rugtoo lay haybinaye gudhiga habayaanahayo wadnahoodahaye nin halbowluhu dhiga habayaanahayo wadnahoodahaye hayinka habinayaan hod caleeliya doog hayankii ku rare

balana kalagelnaba anagana ma quseeyaan <laughs> saar u sheegto waay aad iyo aad har cad baan lumay oo ka habaabay rugti gurigeyga taagantaa maalin cadan ka lumay oo la mm. heybinaya taagata weli waa la raadiyay ilaacabayu baxo waxunbaa mm. ila hadlay hogaaminay waa iska baxasagana wuxuu taagan yahay nin halbowluhu dhiig habayaan ahayo wadnuhu hawdahayo oh. <laughs> cabdiqaadir jabba iyo ilaah naxariistay khadar daahir ayaa ku luqeynaya heestaan barnaamijkeena galab wanaagsan ayay daafur noogu tahay waxba nagama quseeyaan ani ifrax waa markaa <laughs> Eh, waa markeygi waxaanasoo qabanagurigma dhaafi laakiin waxyaaba kala sameeyey waxyaaba kala sameeyey laakiin weli guriga ma dhaafin baabuurma kula gudbi baabuurka anoo ilama gudbin laakiin anoo guriga joogo kale inaa ah, baxdo mhm. ama ah. shay meel loogu talagalay yani ah, meel kale ama waxaa <laughs> gacanta ku haysaa raadis waaya burhaan waxaa noosoo qabanaya hees ay ku luqeyso habuunuura oo la yiraahdo nabsi ah, heesaha cusub ay ka midta ah. mhm. waayahay haye el sawdigii hirkale anigoo labeen xaasha hula rabe la siiyo xoorle sawdigii hirkale habanuura halkaas hadii aan oga imaano maxaa tiri ku haas keenay eh, eh, <laughs> nafsi baa kusoo dowdawiyadku ah, mm-hmm. ugu lamaanaatay soodigii ka tuure loole mm-hmm. nafsi iska ilaali intii adduunka joogtid cumar dhuulaa wuxuu dhihi jiray mm-hmm. nafsi nafsi lama iibsado nafsi lama iibsadii shay markaa dihane dugahaan lagama iibsas markaad maadcaas waa laga dambeeyaa mhm. intas daacad kaa furan waa iska ilowsanaa dhaalawya heestii marka mm. heesahii hore iyo mhm. heesaha dambe mhm. war tan waaba cusub taaba sooma weliba baryo ay jirtaa ah, ah, ah, mm saasaa usoo xulle waa cajiib aliska ilaaliya nafsiga <laughs> hadii kale hadii kale cuqubaa ka imaanaysa dhe maxaa nafsiga lagu macneyn karaa laakiin tusaale um, nafsiga waxaa lagu macneyn karaa nooc kastoo noqon karaa tusaale mid jaceylu noqon karaa mid wuxuu noqon karaa siyaabo kala duwanuu noqon karaa mm, anaa hadda qof ku markaas inta mm. jaceylka aqbasho tiraahda haye waa kula boodi <laughs> marka dambansuglaki <laughs> mar kale hadaada ka aqbalina maku qabana nafsiga maku qabanaya muxuu kuu qabanaya ile markaas maogtahay qofka runtii aaba u sheegtay maogtahay yacni ballan maada ka qaada lacalla marka qof mm. oo aad jecel ka diiday mm-hmm. <laughs> haddii mm-hmm. soo jeclaad ka hor marka ku naco haddii soo jeclaado horta hada gidibad ay ugu dhici doonto maogi laakiin wlimay weli ma igu dhici laakiin waa badan tahay saa dareemayo kole wax dhici kara mata maya badanaa saasaaba la maya aldhamo maya yacni badanaa waxaa la dhahaa qofka dambo qofka marka hore diida jeceelka uu ku dambeeya yani ah, gadaal laakiin waxaa la mm-hmm. mararka qaar nin waxaan dhageysada kordhahaya mm-hmm. adduunyada laba qof oo isjecel ma jirto aduunyada laba qof jecel ma jirto jeceelka xiriirka laga hadla mugtaha qofaa waxa jecel qof kalena qofkaas kale ku ixtiraamaleh ah, ixtiraamay ka tahay ah. macquul ma ugiraan waxbay jiraan <laughs> xoogaa yara iska jiro ugiraan waxbay jiraan laakiin qof horta mar labada qof qof buu ku badan yahay ah. way yar in labadooda isla wadaan yani oo labadoodaba boqol boqol ama konton konton xataa way yar tahay mhm iyuuna ku banaan karaa kulatama qofka bilaabay <laughs> mase qofka loo keenay qofka loo keene qofka bilaabay de maya qofka loo keene <laughs> qofka loo keene isag bila isag waxba ma muhiimbe marka hore ya marka hore wax muhiimbe marka hore waxba ma heynin laakiin waa waa lagu shubay soomaa maha miska yeelahay miska yeela isaga <laughs> ilaa isaga loo keene le mogtahay waa loo keene laakiin muddo muddoa la daajinaya tusaale qof aadi ku jeclaada axmed oo kale hadda ku jeclaadaallahu akbar <laughs> marka asagoo ku badan yahay markasta ilaa asagoo kasoo bilowdabao adi ah. marka waa waa iska aqbashay wax yaraa iskaga kaa jira laakiin waa jijiidaysaa laga yaaba marka hore markaas qofkaas inuu si inuu qustaa laga adi markaas uu gadaal waa tii la dhihi jira gadaal uu kaa soo gale haddana ah. qofashadnacdi maxaa ugu dawareegaa laftigaaga wareer ahay taas taasaa dhibaataa taas laftigeeda iyada waxay tahay mog tahay mm. culays culays meeshiisa tahay <laughs> nin odayoo saaxiibkeena <laughs> ayaan rabnaa isagana bal inaan axmedna waa waa imaaday haa ah, may fikirkiisaa rabnaa aad iyo aad inaan wax ka weydiino axmed ibraahim soo dhowow waa ikaasaadinwaa kuu saadaaliye su-aal waxay ka taagan tahay waxaa la yidhi laba qof horta isjecel ma jirto labada qo qofuu ku waa saxma hortataasy waay mar labadaas qof kee noqon karaa ma qofka loo keenay mise qofka wax keenay jacaylka keenay kee ku badnaan karaa ma qofkii koo mise qofkii dambe qofku jacaylka u sheegtay qofkan mise qofka loo sheegtay qofka wax sheegta wax jecel <laughs> adi waxaa taagnayd kii loo sheegtay oo loo keenayweligeedba xataamarba hadii qofka qofka kale kaaga horey maarata ah. eh. waa ka tixgelinwnafsi ah, ma ah. aaminsantahay nu jiro wallaahi kolba waa la sheegaanaga <laughs> ma arkin nafteemaxaa <laughs> ka aaminsan tahay tusaale wallaahi wax xun horta waa inuu yahay ereygaab ka fahmaysaaba ah. ah, aada ma jeclaan lahayn laakiin soo maha inaa qof nafsi arka gashi may walaahi barbalema labadaba lagaa galo iyo inaad geshid labadaba weliba lagaa galay mawaba laga galaasig soo taagin waayligaa qof jecel mukudiid axmedow mukudiid qof aniga aan dhahayamaku ah, diidqof oo aniga ila timid ah, ah. haddaanan ka helin waan leeyahay nabad alla ku yeelomaya <laughs> eh, jawaabta maya maha waaye <laughs> maxkamadii <laughs> camal noqotee ah. baasha lacala ma aha haddii waxaa ku jawaabaysaa lacala haddii aa ku fikiraysaa mo hadda waxa waaye mm adiga jacaylint lagu yimid weliba kudiid qofna ku daadisay af dhallinyaraan kugu dhahaa anaaaasan ah. eh. qofka dabeicadihiisii iyo habdhaqankiisii iyoanugu ah. qofka markaas xoogaa go-aan laga gaari kara ogsoontahay si fiican laakiin qof noocaasoo kale weli ma dhacda mina eh. <laughs> maya dhanaadhimosmaya <laughs> iska dhig <laughs> waa jira marka aniga axmed ah, ah wallaahi weli ma arkin ah. laakiin anigu dadka xooga iska duldulkabada mabaahamaalina ah, waxaa la tijaabiyey mm-hmm. qofka xoogaa geesinimadiisa asxaabeedu leh geesinimada tijaab waxaa marka eh tusaale jaceylka ugu horeeyay horta manoolyaha weli masocodhan axmedo maya ma xasuusta maaha ma ogtahay inuu dhinta maa ogta ku ogtahay maxaa ku ogtahay wallaahi lambarka xitaa ma xasuustay qofka iska ah. daaya <laughs> inuu nolyaha in kale ma ogid marka <laughs> lambarkii xitaa eh, maya axmed horta su ku weydiinaa ka jawaabaysaofka <laughs> markaad lambarkiisa haysid eh. yaad ogaan karta xogaa inay dhimatay ah, su-aalo kale ku weydiina axmed qofkii hore wax idiin soo dhexmaray ama jacayl idinka dhexan jiray ma laga yaaba inaa baraha bulshada saaxiib ku noqotaan qof hore xiriir idinka dhexeyn jiray fareen ku ahaataan yani ma hadda hadda nabada lagu kala jooga marka hore maya Mm, blog ma saari laheyd mase nabada ku joogi laheednabada ah, ah. ku joogi <laughs> marka qofka aaskugu horeeyay jaceelkiisa ah. magaciisa xaraf ka bilowday ma xasuustaa <laughs> taas qasab waaye qasab waaye magaciyaa xasuutaa laakiin magaca xasuutaa aada xasuutaa iskool maa ka bilowday mise xaafad wallahi saxaab iskool ahaan jira wallahi okay ifraax arumri ana ifraax jacelka ugu <laughs> <laughs> horreey ma nool yahay mise waa dhinta horta waa nool yahay blogana ku haysaa oh, okay iskool ma waa xaafad ma xaafadda xaafadda okay waa xasuustaa weli waa isku dhownaha <laughs> ugu horeya la shakayst waaa dadka iskuulka saldhigay jirna dugsaale hmm. dugsi hoos yaana dhin dugsiga dhexe horta dugsi hoos wax ka bilaaba ah, waa yaryihiinba dadkeenan waa weyn hadda dugsiga dhexe oo qorshe lagu daray <laughs> waa dugsi hoos maba maxaa waa laga soo boode ah, dugsi dhexaa hmm. dadka qaarkeedna waxaa layaaba inay waxay ku bobsiiyeen hmm. waxaa la dhihi jira koorso Ah. marka formula inta u badan mm-hmm. dugsiga dhexe marka axmed dadka hore waa mm. soo jabaiskoolada qaarna waxay ahaan jireen xasuusteeda tusaada mm. iskoolkan ka baxaa kale form tree ku ekaaba form four ma lahayd waa ah, soo raaxaysateen <laughs> Ah, ah, mm. agga meesha sideeda laga soo baxo sagaalada looga soo baxamarka fomfor ku hasataa marka waqti dheeroo lasoo maray ahayd ah, su-aal kasta waa diiday balka <laughs> jawaabay laakiin adoo kale blog mukayan <laughs> <laughs> <laughs> galab wanaagsan saaxiib yaal barnaamijka galab wanaagsan aad degeysanaysaan keenan muqdisho ayuu idinkaga imaanaya shantiiyo barkiyaa la joogaa waa xilligii aan wada dhegeysan jirnay albahaar mm. adduun soo dhegeysanayna madhamaalayi haween madhamaalay wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta lixaad sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan reediyo kulmiye waana fikraddii bashiir maxamed khayre waxay ku soo dhacay gabadhan yar ee quruxda badan suleyqo magaceeda iigu sheegtay aad baan u jeclaysay runtii laakiin iyadana waxaad moodaa mase waxawaaye iyadana xoogaa way igala xishooneen jacaylka haweenku way iska xishood badan yahin moogta marka saaxiib haddii horta aan qofkaan helo durbadiiba xitaa waddanka ma sii joogayso horeyaan ka wadaa laakiin nasiib darro uma malaynayo uma malaynayo inaan isfahmi doono sababtoo ah qofaan shalay duraad mar walbo aan la kulmay ileh xaafadayna ma tegi karno iyo maxaanku yirahdahay walaalkay aan ka cabsanaa iyo waxaana lee weydinaa wallaahi bilaa ma og laakiin saaxiib waxa waaye ninka ragga horta markoobaad waa inuu raganimadiisa ugu kalsoonaadaa soo dalxiisiyaa magaalada aan soo tusaa horta aan ka dhigaa maxaanku yirahdaa qof nolosha fahansan xaqiiqatan aad baan u jeclaa anigu waana ka helay laakiin awhe raganimadii iyo afkii toos loogu dhihilaha waa lagu jeclaa inaa horta xeriga lasoo xirxiro hal mar si lama filana waan ku jeclahay camal qof yahay <laughs> markaas waxay is ya ku jeclahay waxaa laga yaabaa xitaa markaasaas idhahda in maxaanku irahda ay jawaabtay hore ka heli weyso iska qalbi jalcayn mogdaadi waa inaa hadda wacaa saaxib haddii kale kii aan ahayna qaska qabay ana i imaado toban iyo laba brogram iyo toban iyo laba barnaamij aan islan ugu furi doono markaasa xitaa waan iloobaya iyadoo dhan hadda irtaan aan wacayaaba waa kusoo wacahay tiri xale ima soo wicin ima soo wicin saaka fariixtaa iima soo dirin nambarkayga way qoratay ilaahay haweenkaa naga qaadin allo haweenkaa naga qaadin iska naxariis badanyihin laakiin awe haddana ismicnayska iyo mararka qaar waxaad moodaa dartaan aan wacayaa qofkayga suleekho firi intaad degantaa aadin fooqaas aynu deganaan fooqe fooqaa eh? hoteelka fooqa ah hotel fooq ma ku yaalo dambe waa fooqa fooqii sare fooq intay keenteeda maalmahan xabad ma dhicinba xabad maxaa anagu xabad kumanaa sheegin ee hudheelka asan ku jira anigu inta ku jirtaa hulaalkaa fooqa ah huleel ah fooqan dayman ku jiraan war fooqa saran ku jiraan war fooqa a sheegaysid waryaawey xabadda macna maxaa lahaa gumadka oo damba moo kan markii oo maxaa oo markii bow wax ma soo baxaayo fooq ma soo baxaayo qasharkaasni qashar maxaa lahaa qashar baa la qashara ah. qashar malaayaa la badda suu jiraa malaayabaddaskujiaaiafgaranmayna adeere adeer inagu kala kaxeynaya meesha bas anuga kaa tegayna adeere nabadgelyo bacwa imurjisiya ah, intaa kugu soo mara markaa anaa antalaa igu soo marayaan galabtii imaa koob iyo toban saac koob iyo tobanka habeenimobeenimokob iyo tobanka maalinimo galabnimo dheh maalinima maalin maata kow sac loo bedel suwacdi

maalmaha maba arkinba jecelkayga saleeqo galabta waxawaa inaan soo fiirsho meeshaan si ii dhiilaan turub iyo laadhuu iyo dumlid iyo indhaha u cagaartaba jecelkayga xataa fursada ah, eh. u waay jeeradan waa gurigada kana ay banaankiibu ka dhisaa teleefon weynna way wadataaye bababababab magaada subkoo usoo dhaldhakanaa hal marankanixina saleeqo Ah, maxaa igaaga naxis adimiya fiican tahay khaalid adigana dhibkaa kugu nacayno toban jeer wadnaha waa ay gooysaa maalinta markaa is aragno waa kuusoo xiisaarta mugta haddaa ii soo xista maiga nixinaya marka soo fadhiisa waaye shaaha ku yaala kan aan dhimiy shaahayg idhigaan ku dhahay noo xetaa oo akaa tarmuus kusoo sheegamartidhinacaan ma kacabino adi ay dhinacaa kacabtaan kacabaaya abo abo risqa <laughs> xataa meelo qaybsanaya may meelahaasaa fiifiirina telefoonkan maxaa weyninka badan ah, telefoonka ma lagu sheegayo telefoonkan ina aqoonin ay soo gada maaleh ama qaalid muu sheegaa qaalid ciyaal xaafad leh waay maxaa waxaas muu sheegaa wax ma ogidaan ku dhagaa lacag kuusoo dhiibay miya aboo lacagta ii soo dhiibay taleefoonka horta kii biyo igaaga dhaca moogtahay dar hadda inta kusoo wacay aw taleefonkaaga wuxuu ahaa lama heli karno daraad le macitaa kuugu dambeysa may noo xalina waa qaaliga walaa adi waa ay nacdayaan jaceylkaaga askale miyaa saaxiib qalbigama jiro war anigoo taleefoonka wax ka dhegeysanaya markaa alaabta dhaqaaya wax la dhegeystaa maogtahay ah. sikeelka biyo ku dhexdhacaanoo taleefoonka ah. a maxaa maogtahay yani waa qeyli ciddaa galano lacagaa eh. la soo dira taleefoonaa soo gata beenaa sheegaa maxaaninaa iisoo gada haddaan dhaho qaalid niidoo kajabaa shiid waa wuxuusileeya tan adigu ma rabto marka waa ka qarina ilaa amar dambe sheekada noo sheegaadib mal maalmaha qaarkana kuu dhiibaan ani adig wax maa noo kala soocan horta inaan ugu faano waa qoladii maxay ahayto qolada fadhiga ah. turkamiiska inaan saarto horta hal maalin miiska hadaa saarto dii lagaa dafa kabarne iga dafka garaya meesha ujeedaa baarka ay xanuunaya dii lagaa dafa ka yaaba inaan ku dhaa iga warran xaalada horta inaan kuusoo xiisay magta si lamid ah nixbaa waa kuu xiisay saaka meeshaa marmaray meeshaa ku ciyaaraysa adi ciyaarleh waqtigaa kaa dhamaynayso warhaney waxaan ka fikirayaa no nolosheeda sidii wax uga bedeli lahaa no hadda ciyaar baa ugu dul fikira noloshaa sidaa wax uga bedeli lahaa isku mashquulinooya horta adig qaalido aa midkuu sheego shaqayso waa diiday waxbarasho waa diiday ani adiga jecaylkeena ma fadhi lahay mi ay geedaa inaa hoosta ka fadhi mustaqbalaa lagaa rabaa ani inaa kugu faanaa rabaaye jecaylkeena mar dhow horumaru gaarayaa aniga hadda waxaa ii xirmaya leema adhuumaa horumar laga gaaraya waxaan garanaa horumar mardhow tahriib leyn waxa ay xiran yurbankaas waa ah mardhow wax ma ogid ani nolosheed weligii been maan kuu sheegay been ii sheegay laakiin ani geedkan waa kugu nacan oo maalin kasta gabdhaha xaafadda waa igu sheekaysta waxaa leeleeyahay eh, suleeq saaxibkeed dhaadhuulo iska dheelaanba shaqaysto gabdha maa kugu caayo haa waa laygu dhaga hadlaano ani waxaa rabaa nin oo wax istare inaa noqotaa rabaa ana wax ii qabta maanta laga bilaab balnaan ka qaadaa gabar oo saaxiibtaa maba u arkaysa geedkaas geedka baa ka dhuumanaya a geedka ka dhuumo ciyaarta iska dhaaf xitaa hadaa wax barato saaxibkey waxuu bartaa aqoon u leeya rofesor oo noqona aa kufaani karaa mogtahaymashaqeeyo lacagta anaa ku raaraadinaayo ilaa lacagta oo qudaarta leegugu dira ma ka aruuriyo barafad gal bishii anaa kaa dhiibaayo lacagta qudaartaan ka aruurinaa la soco haddana maanta telefoonkaanaa qaadane cadowga iska soo jabi naftanoo kala bedel naftanoo kala bedel ka bixi adag wallaahi bilaahi qaalid khataro ayaa isagaya aniga horta mugtaha noloshayda wax walba ad dartaa u samayn karaa sida ani kugu faano aadna igugu faanay hadda maanta telefoon weyn markaa haysto dadkana waxay leeyihin wallahi fuleeq saaxiibkeed khatar waa maanta waa kala kacsan yahay adiga dhegeyso mm-hmm. mid iga ballan qaad telefoonkan anaa ku sii jaceyl iyo kalkaceylaan kuu siiyey gabarna maka wici kartid gabarna maka agdhawaan kartid ama gabdhaha ugu faafaan ani waa ku aqaanaa gabar maka wici kari miya maka wicadi makaas wici kari aan bisla aan gabar maa ka nafta <laughs> naftaada ahayn wehela ii tahay naani sumugid hayu hee aan ku jeclaa mugtaani ani xitaa naa sulaaqoy hooya hooyo sulaaqoy hooyo naa kaala cashada iyo adduunyada ii kariyo howl kaala shaqa ii qaba weligiin saanaa isku afidinaysa Hello, hello, hello, hello. dhegaystayaal intaas aynoo joogto qaybta lixaad sheekada walbahar adduun inta qaybtan qaybta xigta aan ku kulmayno nabadgelyo waa hmm. tahay halkaasi haddii aan uga imaano sheekadeenii walbahaar oo meel xiisa badan mareysa barnaamijkeena galab wanaagsan ayaa dhegeysanaysan oo qaybna ka tahay axmedo waxaad qiyaastaa soddomaadkii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii mm-hmm. iyo wixii ka horreeyey mm-hmm. neenaasaha raggu ay la bixi jireen ma sii sawaran kartaa aniga axmed maxamed leewa mananaastaadi caadi xaafadda laga yaqaan jalaqsana maho maya bismillaah raxmaan <laughs> saas xabaa laga hadlaya qayayaa mara waxay la jeclayd eh. baylodi dhaan barto eh, marka duuliyi ku dhiidduuliyi naftigiisa amila xumaabo <laughs> inkastoo iimayl iimayl uu igu samaysan yahay waxaan ku qoslayaa ifraaxse warka kugu saari lahayd marka waxay noo faahfaahin weriya maxamed maxamed ibraahim duule buraano waqtistanaaned buu lahay horta xataa iyada ilaah naxariisteen anas cajiib ay bixisa laakiin hadda haddaan meeshaan ka sheego maalin kasta waa igu wacisiin marabi waxaa kuu balaqaadi lahaa kugu yeeri way geesni arkaa tusaale hadda ani waaga yaraa ani waa sheegay nasa badan lahaa duule wax fiican waa tusaale waaga yaraa magacyo badanaa lahaa adaa la koolkoolnin la koolkooliyaan ahaa saale eh. beeldeeq korneel <laughs> qaran maya an ma sheeginay tiyada waxaas dhan waad duwan tahay sidoo kale magac kale waxaa jira oo mm. la yiri waa lagu bixinaa lagu bixiyo mm-hmm yaa dan la iska dhaafay maalin maadaama maalin jamca la dhala jamcaaaa markaa soo caqliyaysaba anaa u bedeli lahaa isku bedeli lahaa anaa u bedeli lahaa subxaan allah jamcada xagee loo wadaa magacayga caadigamagacaaga kale magacayga kale ani aan lahaa hibo waay hibo iyo frax ninaastana <laughs> <laughs> waxay intaasoo warar ku yimaadeen mm-hmm. waanjaanjuumow mm-hmm. ayaa wuxuu noo sharaxaa mm-hmm. magacyada raggu ay la bixi jireen iyo wixii la bixiyaysoddonkii haddaan kaaga bilaabo waxa weeye waa dudaaye waa cunaaye waa karaaye waa sugaaye waa qubaaye niinniile rooraaye qasahaye qoslahaye bootoole hoole barqaseexe garbukaanle juuq laawe cabdijeeri faarax salool aadan soo bari bulbulraam hoole waa magacyadii raggii hore axmed maxaa tiri horta faarax waa soo helnay ya faarax waa soo helnay faarax salool hadduubuuna hor fadhiyaaba khayr allah siiye marka maxaa ka faatay cadaas horta qoslaaye rooraaye qubaaydudaay waxaaway calaashaan fule waaysugaay waa mid aad u jeclaagarbukaanle <laughs> <laughs> markaas ugu cusub yahay <laughs> waxaasoo dhan haduu isbedelin laakiin hadda maxaa la baxsadaa sidee la baxsadaa

anistas ma sheegay haddaan anistas sheego maalin kasta maalin kasta waa igu cesiinmay laakiin anista abbe idin sheegaha oo haddaba igu yirtay ah, ifrax kaaki yaa leedhaha waa ogtiin anes waa aabbe anistiis aniga teeda waxay noqonaysaa mid hadhowti caan igu dhegto ma rabimarkaas iska diidi jirdhegeystayaasha u diidayso <laughs> anaa fahmaaye heesan saara dhankaas noo sheegaysaa <laughs> hees waxaan soo qabanaynaa uu ku luuqeeyo cabdirasaaq anshax marka bal dhegeysta ka ahow ayaa heestaan irahdaa

ku dhintaa afkood laga dhaho miyuu ku dhismaa wijacayl dayarsiga miyuu ku dhintaa afkood laga dhaho miyuu ku dhismaa ilahay qalbiga dhintayba sariida lahaa moraalka dhumaa u yara moraalka dhumaa u yara dhismila miyuu ku dhintaa afkoon laga dhaho miyuu ku dhismaa way jacay miyuu ku dhintaa aqoon laga dhaho miyuu ku dhismaa inta afkoor laga dhaho miyuu ku dhisma wijacayla yarsiga miyuu ku dhinta afkoor laga dhaho miyuu ku dhisma waa tahay aliga daaya jaceylka dheesha adi dhegeystale ka ahaw haddii kale dhegeysta ka ahow <laughs> jaceylka waxaa la hadduusa kugu dhicin afkaa ka qabso dhegeysta ka hadii kale dhayarsiga ka dhaaf mhm. hees kale waxaa jirta uu ku luqeeyo hani oo mm. la yiraahdo kumuu daarina ah haddaa daansan mm. yani nabadgeli ani xataa waxaan xasuusanaa khadra daahir oo mhm. dhehaysa afkale kama sheegto adigoo jacayl arag looma oor xumaado waxaa kaloo jirtay cumar shoolli heesoo ku luuqaya ilaahay naxariistay oo mhm. leeyahay jacayl nimaan arkin kama jawaabe ah. jees jeeska dhaaf <laughs> waxaasoo dhan waa ruma waa axmedow intaas hadan mm. <laughs> weligaa aduusa jacayl ku hen axmed jacayl ahay baa qof aadan jeclayn micnaha mm. waa ku jeclaha miska tiri qof aada jecleen maba dhigi kartid waa ku jeclahay waa run ah, ma dhigi kartid dhel ku tijaabi camal haddii ku dhahdo haddii kaa yeeshana been waa sii rabwa <laughs> haddii kale aboola dhedheelis baraaki ahayd hadda axmedin barankigaas lagu sameey qishaa <laughs> meeshiis ka helay lagu samey karaa maho fursada ku banaan meeshaas <laughs> waxaa ku luqeynaya heestan fanaanka cabdisaaq anshax mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan waa anagaa gabagabadii kusii socona hadda aad aad kole hal heesaa nagala sugaa oo aan kusoo xirno anigaana soo qabanaya aadi baan ku ogol axmed mafdi <laughs> may axmed masiin horta weli inaa heysta maisku dayda nolosheeda ma haysanba nashiida laakiin waa qaade xiliga <laughs> iskuulka laga hadlaa ah, faa ah, eh, soo qaada iyadooduubantaal heestee kusoo gabagabenina ifraaxy qorshaa wuxuu leeyahay nin halii daayay bal waa ogolna mhm. qorshay magaca u bixira galabta muxuu ahaa faaraxsaloon heestaas oo qorshay kusoo qaban doono ayaan kusoo gabagabeynanaa barnaamijkeena aad barnaamij ka lamid ah intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo caqligiyo garaadka ku guuro cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaasad kaaga guuso uguulo caqligiyo garaadka cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaas dadkaaga gooso guniyo baadhanuu sheegay gaba ir gurigi weye guniyo sheegay gaba ir gurigi weye bal maxaad noo gabagabaysguniyo baaranoo sheegay gaba hiir gurigii weye guniyo sheegay gaba hiir gurigii weye

gajiyo cudurna u bislaanay ada hagga adaay reerko inaga gubanoo raadnay dasihin iyo gogolba weynay gajiyo cudurna u bislaanay ada hagga adaay reerko kala guursa islaha aye magaad garabiga weyday ku kala guursa islaha aye magaad garabiga weyday ku kala guursa islaha aye magaad garabiga weyday ku kala guursa islaha aye waxaa gabay aabbaho xilguda oo garasha yeelo waxaa gabay aabbaho xilguda oo garasha yeelo hadduu reer gabagaba hobo gurbocodkiisuna xumahado waxaa gabay aabbaho gudaho garasha yelo tahay waxay gashooyadoodna caruurta lagaga taaye talad waa guud ahaani inta reer laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gartaaye saagood inaani gaarin dhashaad ku gartaad isaaye asaagood inaani gaarin dhashaad ku gartaad isaaye bal maxaad noo gabaagabaysay bal asaagood inaani gaadhin dhashaad ku gardaadisaaye asaagood inaani gaadhin dhashaad ku gardaadisaaye

waxaa gabay aabbaho ore